بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث التاسع وثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما الحديث التاسع والثلاثون حديثكي سقالي صدونات مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس ayaa laga wariyey ilaahay ka raadi noqde cabdullaahi bn cabaas baa wuxuu leeyahay ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa qaala wuxuu yidhi ina allaha tajaawaza lii can ummatii alkhata'a waannisyaan ina allaha allah tajaawaza wuxuu dhaafay lii ay liajlii aniga dartay iyo wuxuu u dhaafay can ummatii ummaddayda xaggeeda alkhata'a shayga gafka u dhaco gafka ayaga ka dhaco iyo wanisyaana halmaamka iyo ilowshaha ay wax iloobaan iyo wama stukrihuu calayhi waxa iyaga lagu khasbo wamaa shay istukrihu la khasbay calayhi shayga korkiisa lagu khasbayna saddexdaba ilaahay subxaanahu tacaala waa u dhaafay wax dembi oo looga qorayaa ma jiro xadiiun haada midkana xadiiun weeyaan xadiidka oo xasanu darajadiisu ay xasan tahay rawaahu ibnu maajah alimaam ibnu maajah ayaa fii sunanihi kusoo saaray walbayhaqiyo bayhaqina waa uu soo saaray wagayruhumaa ayaga culamo aan ahaynna way soo saareen xadiidkaas sida aimada ay usoo saareen ibnu xibbaanna wuu tasxiixiyey wakadalika daaruqutni iyo xaakimna way soo saareen ibnu maajahna xadiidkan xasan buu ka dhigay ibn rajab raximah llahu oo shaarixa kitaabka xadiidkan ah wuxuu leeyahay xadiidkaas riwaayo kale oo riwaayata abi riwaayata qataada ayaa lagu soo saaray oo saxiixeynka ku sugan iyo masaaniiddaba ku sugan laakiin ziyaadada wamastukrihuu calayhi aynan la soconin ayaad maaragtay ayaa jirta buu leeyahay qaybtaa dambe mooye labada hore saxiixaynkana waa lagu soo saaray nisyaanka iyo khata'a horta khata' maxaa la yidhaahdaa nisyaanse maxaa la maxaa la yidhaahdaa khata'a waxaa la yidhaahdaa an taqsida bificli shayin uma yusaadifu ficluka gayra maa qasadtahu waxaa weeye shay baad u qasdaysaa shay baad u qasdaysaa inaad samayso ficilkii aada samaynaysay ood u qasaday yaa meel aadan u qasdin ayuu asiibaya oo ku dhacaya maalan meel duuraad joogtay ogaar ugaarsanaysay fallaartii iyo xabaddii iyo wixii aada ridaysay oo ugaarta aad ku gananaysay adiga ugaar bay maqsadkaadu yahay inaad ugaartaa toogato o dilato baa waxaa ka soo horbaxay qof bani aadam markaasaa xabadii ama wixii ay ku dhaceen marka kaasoo kale khata baa la yidhahda waa gaf dhacay w wax qasad u dhacay maa nisyaankuna waxaa la yidhaahdaa in aad shay aada xusuusnayd aada ilowdo shaygii baad waad xusuusantaa shaygii inaad samayso shaygii aada xusuusnayd baad ficilkiisii iloobaysaa marka kaana nisyaan baa la yidhaahdaa labadaba ilaahay subxaanah wa tacaala addoommadiisa u qaban maayo marka alkhata'u wanisyaan gafka iyo halmaamka in ilaahay uu addoommadiisa u cafiyey qur-aankuba ilaahay subxaanahu wa tacaala oo noogu sheegay fii suurati baqara aakhirkeeda markuu rabbi laa yukalifu llahu aayadda ka hadlayo laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha laha maa kasabat aw calayha ma ktasabad rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhta'na ducadaasay ku jirta rabbanaa laa tu'aakhidnaa ilaahayow hanoo qabani in nasiinaa haddaanu ilowno ow akhta'na ama aanu gafno rabbiyow gafkeenna iyo nisyaankeenna hanoo qabanin xadiidkii yani maarata nebiga ka sugnaadayna allahna wuxuu yidhi qad facaltu waan sameeyey arrintaas waa idinka aqbalay buu leeyahy waxaa la mida ah aayadda fii suurat alaxzaab ku jirto inuusan alla uusan u qabanaynin alkhata wاlnisyaan wuxuu leeyahay walaysa calaykum junaaxun fii ma akhtaأtum bihi walakin ma taamadat waa tacamadat bihi quluubukum wuxuu rabbi idiin qabanayo waxa qalbigiina aada u qasadeen qasadka u samayseen laakiin waxa khata'a ah ilaah idin qaban maayo sidoo kaleeto ikraaha shayga la yidhaahdo ila wamastukrihu calayhi buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam shayga ikraaha la yidhaahdo oo qofka lagu khasbana ayana ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa waa u dhaafay sida allahba fii suurati naxli uu noogu sheegay markii sabab nusuulka aayaddaas ay ka sheegeen mufasiriintu ay sheegaan camaar ibnu yaasir markii ay cadaabeen mushrikiintii ayuu waxay ka talbeen inuu kelimad kufriga ku hadlo sida maalan allah iyo rasuulkiisa iyo diinka inuu ka sheego markuu ku hadlay khasab ayay sii daayeen ikraah baa marka keena waa lagu khasbay shay lagu khasbay weeyaan markaasuu allah subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey oo allah uu leeyahay man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu muطma'inu biاliimaan walakin man sharaxa bilkufri sadra aayaddaas facalayhi gadbu min allah ila aakhiriha qofka ilaahay ku kufriyo markuu alla rumeeyey dabadeed waxa weeyaan kaa waa waa kufrigiisu waa cadya laakiin waxaa laga soo reebay ilaa man ukriha qof la khasbay wa qalbuhu muطma'inu biliimaan kelimat lkufri baa lagu khasbay laakiin qalbigiisa iimaankiiba ku xasiloon yahay weeyaan marka sidaa darteed iyadana ikraaha loo qaban maayo iyo wixii oo taqiya u sameeyo qofka isaga oo naftiisa badbaadinayo dhowrsasho oo ku dhowrsanayo oo u sameeyo sida allahba fii suurati ali cimraan uu leeyahay laa ytakid اlmuؤminuuna اlkafiriina أwliyaءa min duni اlmuؤminiin wman yafcal dalika falaysa min allahi fi shayi ilaa an tattaquu minhum tuqaata yacnii ilaahay agtiisa qofkii gaalo owliyo ka dhigto mu'miniinta sakadooda waxa weeyaan ilaahay agtiisa wax uu kaga sugan yaha lama arko laakiin waxaa la yidhi ilaa an tattaquu minhum tuqaata inaad dhowrsataanoo aad ka bataanoo taqiyaa la yidhaahdaa oo iska ilaaliso wax ka xeelaysataan taa mooye marka ikraahii iyo khaطa'ii iyo nisyaankii inaana naloo qabanaynin oo ilaahay noo dhaafay qur-aanka aayadahaas oo dhan ayaa ku sugan weeyaan laakiin waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa nisyaanka iyo khata'a nisyaanka iyo khata'a waxa weeye xukunkoodu waxa weeye wax ismi ahoo horta ka ratib maayo oo dembiyaho qofka ka soo gaarayaaye ma jiro oo loo qabsan maayo imi ma jiro oo rab imigii waa laga kor yeelay laakiin nisyaanka shayga aad ilowday iyo khaطa'a gafkii aad samaysay waxaa way akaam baa ka ratib mayso axkaam baa ka ratib mayso axkaamta ka ratib maysaahi yani gafkii waxaa la yidhi laisku qaban maayo khai iyo nisyaankii oo dembigii waana laka kor yeelay laakiin xukma ka ratib mayo ka ratib waa maxay maalan salaada horta inaad tukato waxaad aaminsan tahay inaad wayse qabto salaadana waysaduna waa shardi lisalaa qof aan wayse qabin salaad ma tukanayo waad ilowday inaad maaragtay aadan wayse qabin baad ilowday waxaad u qaadatay inaad wayse qabto salaaddii baad tukatay marka adoon wayse qabin inaad tukato wax dembiyo kaasoo gaaray ma jira leanna waad ilowsanayd halmaamay ahayd laakiin adaan wayse qabin haddaad tidhahdo waa tukanaya oad u qasado dembi baa kaa ratib maayo leanna salaaddii shardigeedii baad ka tagtay marka haddii marka ay kuu caddaato markaad tukato dabadeed inaadan wayse qabinoo muxdit aad ahayd xukuma ratib maayo icaada lagaa raba waa inaad la lama dhahay salaaddaas way tagtay adoon wayse qabin baa tukatay kadib baad soo xusuusatay xataa waqtiguba ha tago waxaa lagaa rabaa marka inaad tukato ood qadayso salaaddii aad soo celisaa lagaa rabaa waa taas yani taasoo kale baa la mid ah maalan waxaana tilmaamaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidka uu maaragtay warinaya bukhaari iyo muslimba xadiidu anas wuxuu nabigu yidhi man naama can salaatin aw nasiiha qofka salaad ka seexdo ama iloobo iyada lafteedii salaadii baad lafteediibabaad ilowdayba waad ilowday inaad tukataba waad ilowday falyusaliha idaa dakara markii uu soo xusuusto ha tukado qofkii baa la leeyahay waxaa weeye maalan khata'ii oo kale waxaad tooganaysay waxaan idhi ugaar baad tooganaysa qof bay ku dhacday xabaddiibaa qof ku dhacday waa u dhintay markaasoo kale maxaa nala ka rabaa xugum dembi laguma haysto leanna uma aadan qastin qofka inaad disho ilahay agtiisa dembiga waa lagaa kor yeelay laakiin waxaa lagaa rabaa kafaara lagaa rabaa xukun kafaara la yidhahdo baa kaa ratib maayo ee khata buu ahaayo haiska taga keliya ma ah kafaaradii baa lagaa rabaa inaad la timaado maal dad leeyahay ayaad talfisay adoo u haysta maalkaagi inuu yahay xoolahaadi inay yihiin oo kale baad u baabi'isay mana ogid kaadii baad u haysataa iyada waxaa lagaa rabaa inaad soo guddo maalkii dadka laakiin wax dembiyo lagu haystaahi ma jiro marka rafcu limi iyo xukunka ka ratib maayo ayaa kale laba ah dembiga waana la ka kor qaadaya khata iyo nisa wixii nooga dhaco laakiin waxa weeyaan xukunkaas ayaa laga doonayaa inaad la timaado maxaa yeelay khata'a iyo nisyaanku waxay ka dhacaan yacni oo la cafiyey waa ilowsho ayay ka dhacaan oo qofkii qaasid ma aysan ahayn dunuubtana waxaa imiga uu ka ratib maa dembiga uu ka ratib maa qofka inuu u qasto oo waxaa niyeysto oo markaa ficilkiina sameeyo baa dembiga uu ka dhacayaa weeyaan ikraaha markaa usoo noqonno wamastukrihuu calayhi laba noocay culammada u kala qaadaa mid aadan awoodba u lahayn oo aadan khiyaar u lahaynoo lagugu khasbo maalan niman lusuus ahoo tuugo ahoo shayaadiina baa gabar qabsaday way xoogeen waa kufsadeen waa u tageen waa ka sinaysteen markaasoo kale gabadhaa mukrah way qof la wax dembi aho dusheeda saarani ma jiro maxaa yeele wax khiyaar leedahay ma jiro khiyaarkeeda kuma aynan dooranin laakiin midka labaad nooca labaad waxa weeye oo ismiga uu ka ratibmayo shay ayaa waxaa lagugu khasbay hebel dil baa lagu yidhi haddii kale adaa ku dilaya naftaadaad ku badbaadinaysaa markaa marka arrintaas waxa weeyaan haddii uu sameeyo mukhtaar buu noqonaya gabadhan fuul baa la yidhi maalan gabadhaan fuul haddii kale waa ku dilaynaaba ka sinayso baa la yidhi waxay leeyihiin hadduusan mukhtaar ahayn qalabkaba uma kacinba maba u kici kara hadduusan doonayni lanna sida gabadhoo kale ma aha ninka markuu wad-i samaynaayo iyo nikaax waa inay qalabkiisa uu kaco weyaan hadduusan kacsanayn waxba maba samayn karaba marka waa mukhtaaru min jiha dhinacna waa ka khasban yahay dhinacna waa mukhtaar waa lagu xukumaya xukunku waa la saaraya wey marka labadaasaa loo kala qaadaa qofka inuusan khiyaar lahayn iyo inuu shay khiyaar ku yeelan karo diidi karo haba la dilo haddoo doonay oo naftiisa uu ku badbaadsan karo taasoo kale marka waa loo qabanaya culammadan aqwaal badan ayay ka leeyihiin jumhuurtu marka waxay qabaan qofka isagu diidi kara ficilkan laakiin inuu naftiisa ku badbaadiyo darteed waxaan u sameeyo isaga iyo ka khasbayba hadday wax dilaan waa loo dilay hadday xad galaan labadaba waa laga wada oofinaya xuduuddii bay leeyihin jumhuurta culammadana sidaasay qabaan leanna ficilkii way wada wadaageen waa laga khasbay laga yeeli maayo culamada qaar ka midii waxay leeyihin sida yani qowlkaas culamada ku tagtaha imaamu maalik imaamu shaafici qowlkiisa mashhuurka imaamu axmed yani kuwaas wey abu xaniifa iyo qowl imaamu shaafici leeyahayna waxay qabaan yani qofka mukriha ah ee wax khasbay kaas unbaa loo xadka laga oofinayaa leanna qofka mukraha waxay leeyihiin waa aalad oo kale la khasbay weeyaan aalo oo la wato hadba meesha la raba loo jeeday loo jeedinayo wayaan bay ku tilmaamayaan wy alxadiidu ataasicu wahalaaثuun xadiidkii sagaal iyo soddonaad marwiyun waxaa laga wariyey can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam rasuulka alle salawaatu ullahi wasalaamu calayhi qaala inuu yidhi ina allaha alla tajaawaza wuxuu dhaafay lii aniga liajlii wey laamtu laamu tacliila la yidhaahdaa waxa weye liajlii wey aniga dartay ayuu wuxuu u dhaafay can ummatii ummaddayda oo uga dhaafay alkhata'a gefkii shayga gefka uga dhaco oynan u qasdin iyo an wannisyaana ilowgii waxay halmaamaan iyo wamastukrihuu calayhi wixii lagu khasbaba intaba ilaahay waa u dhaafay hada xadiiثu xasanu rawaahu ibnu maaja wاlbayhaqi wagayruhuma aimadaas iyo keyrkoodba waa ay soo saareen weeyaan alxadiiثu اlarbacuun can ibni cumara radi allahu canhuma qaala akhada rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam bimankibaya faqaala kun fi اdunya kaanaka gariibu aw caabiru sabiili وkاn بن cمر yقuل إdا أمسyta falaa تنتظر الصباح وإdا أصبحta falaa تنتظر المساء وخذ min صحتka لمرضك ومن حياaتika لموتك رwاه البخاaري الxadيiث الأربعون xadiidkii afartanaad marwiy عن بن cمر رضي الله عنهma cabdاللahi بن cمر allah ka raadi noqday isagii aabihii ayaa laga wariyey qaala inuu cabdاللahi yihi أkhذa رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ayaa wuxuu qabtay bmankibaya labadayda garbood buu qabtay labada garab ayuu iga qabtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam fa qaala markaasuu wuxuu ugu yidhi asagoo dardaaran isiinayo kun waxaad ahaataa cabdullaahi bni cumarow fi dunyaa adduunka intaad joogta dhexdeeda kaannaka adiga oo hariibun mid hariibahoo dal uusan aqooniyi mid oo kale noqo ow amase caabiru sabiilin mid waddo gooynayo musaafira noqo labadaa midkood noqo buu nebigu ku yidhi adduunyada markaad joogto ha isa siininoo daar adiga aada leedahay iskaga dhigin laakiin waxaad iyoan iska dhigtaa labadaa shay midkood qof magaalo uusan aqoonin yimid oo hariib ku ah iyo qof musaafira labadaas midkood noqo adduunka intaa joogto wa kaana bnu cumara cabdullaahi bnu cumar wasiyadaa dardaaranka nebiga isagoo ka faa'iidaysanayo ayuu isagana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahdo muxuu odhan jiray idaa amsayta falaa tantadiri sabaaxa idaa amsayta haddii aad galabaysato qof yahow muslimka ihi falaa tantadir ha sugin oo ha koranin asabaaxa subaxnimadii inaad gaarayso berri ma gaari doontaa is inaad gaarayso yacni niyadaada ha ugu sheekayn waidaa asbaxta haddii aad waa berisato habeenkii waagi kuu baryana falaa tantadir ha sugin almasaa'a galabtii inaad gaarayso ha yaqiininin wakhud waxaad qaadataa min sixatika yacni camalkii khayrka ahaa qaado min sixatika yacni fii zamani sixatika wey intaad caafimaadka qabto sixadaada inta ay tahay ka sahay qaado limaradika jiradaada ilaa maradika uu saad qaado jiradaadii markaad jirata ilaan camalkii markaa fiyoobad aad samayn jirta ma samayn kartide inta caafimaadka qabto nashaadka leedahay camalka khayrka ku dadaalo wa min xayaatika noloshaadana saad qaada intaad nooshahay cibaadadii iyo camalkii khayrka la imow limowtika ilaa mowtika dhimashadaada ilaa laga gaaro usaad qaado sidaas ayuu leeyahay wy rawaahu xadiidka waxaa wariyey albukhaariyu imaam albukhaari baa fii saxiixii ku soo saaray kadalika imaamu lbayhaqi iyo keyrkoodba waa ay soo saareen xadiidkaasi weeyaan xadiidkan wuxuu tilmaamayaa shay aslu weyn asalkaa weyn oo ah wax la yidhaahdo qisaru اlamali fi اdunya adduunkan in yididiiladaada iyo dumuuxa iyo doonista aada leedahay inaad soo gaabiso qisarulamal ayaa la rabaa inaadan adduunka ku fogaanin oodan yididiiladaada ku fogaynin buu xadiidkaasina amrayaa qofka mu'minka in laga doonayo inuu adduunkan uusan waddan ka dhiganin maskan oo weligii joogaya inaysan ahayn inuu ogaado oo markaa adduunka uusa siinin inuu isa siiyaa la diidan yahay inuu si ah, qof aanba ka tegayn camal oo ula dhaqmo ayaa la diidan yahay marka waxaa la waxaa habboon in uu qofkaasi dardaaranka nebiga cabdullaahi bni cumar uu siiyey laba ka mid labadaa dardaaran inuu ku dhaqmo inuu qariib yahay qof dhulon dhulunusan yimid oo kale inuu noqdo wa ima inuu musaafir yahay labadaas mid weeyaan maxaa yeelay adduunkan ilaahay markuuna keenay nooma keenin inaan weligeen joogno waa muruur waa marayna waana la keenay iyadoo cid nala tashataan la arag cid inteenan ka mid ahoo maalintii la abuuraya la yidhi hebelow adduun wax la yidhahda lagu geenaya waa lagu abuuraya laguma jiro adoon cidna kula tashan baa lagu keenay adduunkani iska daa adiga aabbaha iyo hooyadaada lama tashan lama dhihin wiil hebel iyo gabar hebel baa laydin siinayaayo idin maaragtay adduunka laidin keenaya lama dhihin waa lagu keenay uma maalintaa ka tegayso raalli ahow lagu dhihi maayo raqma anfig qadaadka lagaa qabana waa lagu socodsiinaya marka inaadan adduunkan inuusan daarul ahayn inaan ogaano sida allahba subxaanahu wa tacaala fii suurati haafir oo noogu sheegay yaa qowmi inamaa haadihi alxayaatu اdunyaa mataacun waina alaakhirata hiya daaru yani ninkii muminu aali fircawn markuu fircawn iyo dadkiisii la hadlayey wuxuu ku yidhi yaa qowmi dadkaygo inamaa haadihi alxayaatu dunya mataacu waa wax yaro lagu raaxaysto raaxo yar waa adduunyada nolosheedu wa ina alaakhirata hiya daaru lqaraar sugnaanshaha daarta lagu sugnaanayo waa maalinta aakharo maalinkaas weeyaan buu ku yidhi saasuu leeyahay adduunkana nabiy llaahi calayhi salaatu wasalaam aad buu u yaqiinay waad ogtihiin nabigeenna daaro kama tegin wuxuu kasbaday lama arko maalinkauu tegayey adduunka uu ka tegayey raashinkii ciddiisa ay cunaysay gaal yahuudiya ayuu deen uga soo qaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam shaciirkii cunnadii cidda cunayso baa dayn ou dircigiisii ou jihaadka ku geli jiray yacni oo cambuurbireedkii ayaa rahan u yiilay rahan ahaan ugu yiilay oo waxuu haysta aan la arag xasiiroo ku seexan jira nebiga calayhi salaatu wasalaam gogol aan firaash lahayn dhalankiisana ay maaragtay raadayn jirtay oo saamayn jirtay markaasuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray xadiidka imaam axmed iyo tirmidi iyo keyrkoodba ay wariyeen xadiidka ibni mascuud wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam maa lii walidunya ani iyo adduun maxaan isku nahay buu yidhi waxba iskumaahayn weeyaan inamaa maalii wa maalu dunya aniga iyo adduunka markii laisku kaayo fiiriyo xaalkayagu wuxuu la mid yahay ka maali raakibin istadalla taxta shajara uma raaxa wa waxaan la mid ahay buu yidhi markii adduunka la ii fiiriyo nin musaafir ah oo gaadiid saaran oo isagoo safar ku jiro geed hoostii xoogaa intuu yacni harsaday galabtiina ka caraabo ka tegi meesha taa un baan la mid ahay buu leeyay adduunka sidaas ayuu xaalkiisu ahaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam adduunka sidaasuu xaalkiisu u suureeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh salafkeenni ridwaan ullaahi calayhim adduunyada qiimaheeda sidaas uu nabigu ugu sheegay bay ugu dhaqmi jireen shiikheennan yani maarata ibn rajab wuxuu soo guurinaya aar cali bn abi aalib laga wariyo wuxuu leeyahay cali markuu adduunka suureynay ina addunyaa qad irtaxalat mudbira adduunkii wayba sii jeesatay iyadoo dhowr jeedisabay raratay waa naga tagtay na dhaaftay wayba wa ina alaakhirata qad irtaxalat muqbila aakhiradii baa maaragtay soo socoto na soo qaabishay buu odhanaya markaasuu yidhi walikullin minhumaa banuun adduun iyo aakhara mid kastoo ka midina inama buu leeyahay inamo mar hadday inamo leeyihiin iyo wiilal fakunuu abnaءa alaakhira walaa takunuu min abnaءi اdunya fakunuu min abnaءi اlaakhira aakhire ilmaheedii noqda walaa takunuu min abnaءi اdunya adduunka inamadiisiina ha noqonina maxaa yeelay fa ina alyawma maantadan adduunka la joogahay waxa weeye waa camalun walaa xisaab waa maalin camal shaqaana laka raba adduunkaana loo keenay cibaadana loo keenay inaan addoomo alla u noqonno baana loo keenay laakiin wax xisaabahoo adduunka lagugu xisaabinaya ma jiro wagadan xisaabun walaa camal maalinta aakharana camal ma jiro xisaabun baa jirta adduunka waxaa kusoo shaqaysatay adduunka wixii aa kusoo shaqaysatay unbaa lagaa abaalmarinay weeyaan marka nabiga calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi bni cumar markuu la hadlayay wuxuu ku yidhi kun fi dunyaa kaannaka hariibun aw caabiru sabiil waa wasiya cadiima ah weeyaan dardaaran aad iyo aad u weyn wey labada arrimood midkood noqoba le annagana marka waxaan ala ka dooni inaan labadaas midkood noqonno oonan adduunkan inaan ku nagaanayno aanan aaminin kan koobaad waxa weeye inuu qofku hariib yahay hadda qof markuu magaalo adiga markaad magaalo aadan aqoonin aad tagto magaalo aadan weligaa cida cid aad ka garanayso aanan jirin baa qariib la yidhaahda magaaladaas markaad tagto ood beled kaa tagtaahi waxa weeye maqsadkaada waxa weeye magaaladaas inaad berito ka laabato ood waddankaadii u noqoto meeshii adiga dalkaagii ah yaad aadi inaad waa niyeysan tahay sidaa darteed beledka intaad joogto oo ariibka a ku taho cid aad ka garanaysay meel aad ka taqaana aynan jirin lama samayn kartid tartan dadka ganacsatada iyo madaxdii iyo madaxtinimada tartan kulama geli kartid ganacsigii tartan kulama geli kartid lanna beledka waxaad ka taqaan lamaba arkaba marka qof niyeysan inuu dalkiisa ku noqonaayo oo ariiba horta noqo waa taa weeya walidaalika xasanu basri ayuu shiikhu wuxuu nooga soo guurinaya hadalladiisi ka mid ahay almuminu fi dunya kaalariibi wuxuu la mid yahay qofka muminka markuu adduunka joogo qof musaa qof ariiba buu la mid yahay annaga soomaali qariibaan dhahna ariib laakiin waa waa waa taxriifin ayn waaye qaaf aan u akrinaa hebel waa qariibaa la qariib waa qariiba ujeedaan yani waa qof aanan dalkan waxba ka garanaynin laa yajzacu min dulliha dulligeeda yani adduunkan maadaamaba uu qariib ku yahay ma argagax geliyo hadda dhulkan dhul aadan aqoon markaa tagto oodan akhbaarta luqadooda aqoonin oo cidaa ka taqaana aynan jirin waxa ka dhex socday iyo dhibka ka jiray iyo idaacadda waxa dhagaysata aynan jirin argagaxba ku qaban maayo ma waxa ka socdaba lamaba socotidba walaa yunaafisu fii ciziha sharafteedana ku tarta kula tartami maayo dadkii madaxdii iyo madaxtinimadii kala tartami maayo markaasuu yidhi lahu shanun walinaasi shanun qofka qariibka ahi asna shaniyo xaal buu leeyahay dadkuna xaal bay leeyihin balagaalada degan waa kala duwan yihiin wey laba isle ma aha weeyaan taa waa qodobka koobaad weeyaan waxaa weeye kun fi dunya kaanaka hariibu aw caabir sabiili waa midda labaad wey waa qof musaafira macnaha qof muqiima ha noqonin mid ku negi ha noqonin caabir sabiilkana waxaa weeye qof magaaladuu joogay ka safray oo u socdo safar aan laga soo noqonaynin beledkiisiiba usocdaa meesha asalkiisa ahay ayuu u socdaa marka musaafirkan caabiru sabiilka ah adduunyada xaggeen u jeednaa kulligeen waxaan u soconnaa aakhara soo maa aakhara ujeedna waa safar aan laga soo noqonaynin wey adduun dambe lagu soo laabanaynin wey muxuu samaynayaa markaad maalan markaad tidhaahdid beledkan inaad ka guurto aad rabto oo safar aad aaddo safar aan laga soo noqonayn hadday daara aad ku gawaari ku reer iyo mucaamalo kulahayd kulli waa iibinaysaa soo ma gurihii waad gedgedi maaragtay gawaaridii waad iska iibin qalabkii aad ku jiifanaysa waxoo dhan waa iibinaysaa adigii ahalkaaga waa is wada raacaysaan leanna ma soo noqonaysaan marka qofka sidaasoo kale inuu hamigiisa noqdo ayaa la rabaayo meel aad ka safrayso inay tahay oo safar aan laga soo noqonin u socotid aakhare la yidhaahdo inuu qofku aamino baa la rabaa weeyaan walidaalika salafkeenna ridwaanullaahi calayhim qaar ka midihii gabayadooda waxaa ka mid ahaa gabayo xikmaley ku gabayi jireen innaa la nafraxu biاlayaami naqtacuha wa kullu yowmin madaa yudnii min alajali facmal linafsika qabla almowti mujtahidan fainama alribxu waalkhusraanu fi lcamali yacni wuxuu leeyahay ninkaa shaacirkai innaa la nafraxu biاlayaami naqtacuha maalmaha aan goynayno waa ku farxnaa buu yidhi hadda habeen walba markii naga soo qibto berri amal waxbaan haynaa bisha aakhirkeeda mushaarkii baa la qaadanayaa howlaad xisaabtii baa la xirayaa howlaan ku jirnaa soo ma bishayna noo dhammaato waa degdegsanaynaa laakiin maalmahaas aan degdegsanayno yidhi wa kullu yowmin madaa yudnii min alajri maalin kastoo tago ajasheenno geerideenno noo sii dhawaynaya maalin kastoo soo dhaafa geerideenno noo sii dhawaynaya xagga aakhira usii soconnaa wey mar haddii sidaa tahay facmal linafsika war addoonyahu naftaada u shaqayso qabla almowti intaadan dhimanin ka hor mujtahidan adigoo cibaadada iyo taacada ilaahay ku dadaalayo maxaa yeelay fa ina alribxa waalkhusraana fi lcamali camalkan aad samaynayso ayaa ribaxaada iyo faa'iidadaada iyo khasaaradaadu ay ku jirtaa marka ku dadaal camalka khayrka ah buu leeyahay xasanubasri raxmat ullaahi calayh wuxuu shiikhu ka soo guurinayaa wuxuu dhihi jiray bani aadamkuu la hadlaya inamaa anta ayaamun majmuuca haddaabaad bani aadam tahay adiga dhanba maalmo la ururiyey baa tahayba adiga dhanba maalmo la ururiyaa tahay buu leeyahy kulamaa madaa yowmun madaa bacduka maalin kasta hadday hal maalin tagto jirkaaga qaar baa ka tegey yacni adiga ayaamo waay markii adiga hal maalin ku dhaaftaba jirkaadii maalin baa ku dhaafaysa qaar baa tegaya weyaan wuxuu leeyahay sheikha la yidhaahdo daauud aلطaa'i ayuu sheikhu ka soo guurinaya habeenka iyo maalintu waa maraaxil oo insaanku ou dego marxalatan marxala ou dego ilaa ou safarkiisa ou ka dhammaada buu leeyahy markaasuu leeyahay war marxalad kastaba zaadku anfaca la ima u samee ilaa safarkaagu uu ka go'o hadal aad u qiimo badan buu leeyahy cabdullaahi bni cumar wasiyadaa nebiga uu siiyey iyo dardaaranka uu siiyey uu ka faa'iidaystay markaasuu isaguna dardaaran noo reebay oo yidhi idaa amsayta falaa tantadir الصabaaxa waidaa asbaxta falaa tantadir اlmasaa yacni hadalkii waanadii nebiga uu siiyey ayuu ka faa'iidaystay cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi haddii aad galabaysato ha niyeysan inaad subaxii gaari doonto haddii aad subaxaysato waaga kuu baryana galab inaad gaari doonto ha niyeysanin dardaarankaas ayuu cabdullaahi bni cumar isaguna uu maaragtay dadka uu siiye weeyaan imaam axmed ibnu xambal raxmat ullaahi calayhi ayaa waxaa la weydiiyey o la yidhi ayu shayin azuhdu fi dunya adduunka oo laga zaahidaahi muxuu yahay noo sheeg baa la yidhi markaasuu yidhi qisaru lamal yididiiladaada oo yaraato weeyaan macnaheedu waa maxay uu sii fasiro man idaa asbaxa qaala la umsi qofka markuu waagu u baryaahi qofka yidhaahdo galabta gaari maayo ama galabta inaanan gaarin baa la arkaa kaa ayaa zuhdiga macnihiisu uu yahay ayuu maarata imaamu axmed uu dhihi jiray weyaan sheekhu wuxuu ka soo guurinaya wadaad la yidhaahdo bakr almusani la yidhaahdo ayuu hadal aad u qiimo badan ka soo guuriya shaarixeenna wuxuu leeyahay in istaطaaca axadukum anlaa yabiita ilaa wacahduhu cinda ra'sihi maktuubun falyafcal annagu waa ognaha kulligeen xaqiiq ahaan waxaan u haysanaa inaan dhimanayno waa ognaha kulligeen oona adduunkaan joogi doonin laakiin wakti aan dhiman doono miyaan garanaynaa maya waa nalaka qariyey marka maxaana laka rabaa dardaarankeena inuu noo diyaarsan yahay markaasu wuxuu leeyahay shiikhani hadduu midkiin awoodi karo inuusan waaga u baryin habeenkii uusan waaga u baryin ilaa isagoo oo dardaarankiisii madaxiisa uu u yaallo isagoo qoran mooye yacni qof walbaba ha sameeyo dardaaranka ha diyaarsado maxaa yeeley fa inahu laa yadri lacalahu an yabiita fii ahli اdunya wayusbixu fii ahli اlaakhira ma oga habeenka inta seexato inaad subaxi waaga kuu baryi doono miyaad og tahay cilmi u leedahay imise intay seexdeen ku tegey oo aanan soo noqonin oo hurdadii ku tego subaxii aan waaga u baryin aaday u tiro badan yihiin marka waxaa la rabaa qof walbaba dardaarankiisa inuu iska diyaarsado waqti ay naftaan bixi doonta lama oga in haddii dayn lagugu leeyahay dayntu ma sahlana naftaada rahan ayay u noqonaysaa bal haddii qofka dayn lagu leeyahay nabigeenna kuma tukan jirin wuxuu dhihi jiray war dayn ma leeya dayn ma lagu leeyahay haa cid ka damaanad qaata markii la waayo salluu calaa saaxibikum uu dhihi jiray anig ku tukan maayo yacni ducadii nebiga oo ducayn laha qofka loo diiday ka warran janaasada waa duca wey wuu u diiday nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa la ballan qaadoo la yidhahda anaa bixinayo oo qof uu ballan qaadana kuma tukan jirin salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka waxaa la rabaa tartaarankeena inuu mar walba u noo diyaarsan yahay baa la rabaa wuxuu kaloo dhihi jiray bakr اmusani oo shiiku ka soo guurinaya idaa aradta an tanfacaka salaatuka faqul lacallii laa usallii gayraha yani waxa weeyaan haddii aad doonaysa buu yidhi salaadaadu inay ku anfacdo oo berri wax kuu tarta salaadda aad tukanaysaay waxaad tidhaahdaa lacallii laa usallii hayraha yani salaadan aad tukanayso inaad qalbiga gashato tii kuugu dambaysaba inay tahay markaas inaad aada khushuuceedii iyo maaragtay aada la timaado maxaa la yidhaha shuruudeedii arkaanteedii sida ina u tukato marka wuxuu ishaarayaa xadiidkii imaam axmed fii musnadii ku warinaya darajadiisun ee xasanka ahayd oo nebigu uu yidhi salli salaata muwadicin xadiidkaasuu ishaaraya tuko salaad qof maaragtay adduunkiisa watinayo kale salaadiisii tuko oo kale yacni maanta haddii lagu yidhahdo ceshaha kabacdi baad tegaysaa salaadaad tukata cisha kugu dambayso qofku waa isxisaabinaya wuxuu le alla ilay meesha u socdo salaadaa marka adduunku masquuli maayo leanna adduunku inuu ka tegayo og yahay markaasuu khushuuc ku tukanaya taasoo kale inaan ku tukanno ayaana la ka rabaa cabdullaahi bn cumar dardaarankiibuu sii wato wuxuu yidhi wakhud min sixatika limaradi limaradik wa min xayaatika limowtika macnaheedu waxa weeyaan qofka marka uu fursadda haysto caafimaadka markaa haysato waa fursa wey waana nicmo laakiin dad yar baa dareema firaaqada markaad tahay waa nicmo waa ilaahay qofku siiyo xayaatada intay kugu jirto ood nooshahay waa nicmo wey waxaa garan kara nicmadaa markii qofka laga qaado haddii aad inta caafimaadka qabto waad cibaadaysan kartaa wax badanna samayn kartaa laakiin markii cudur uu kugu dhaco khayrkii aad samayn lahayd marka caafimaadka qabto ma samaysan kartid cudur baa kuu diiday haddaad dhimatan iska camalkaaga waaba ku ayba wey walidaalika ayuu nabigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu lbukhaari oo cabdulaahi ibnu cabaasna uu nebiga ka warinayo wuxuu dhihi jiray nicmataani maqbuunun fiihimaa kaiiru min annaas laba nicmo oo dadka intooda badan lagu kadiya aysan ogeyn ayaa jira buu yidhi waa kuwe asixatu walfaraar caafimaadka markaan qabna ma dareensanin kama faa'iidaysano inteenna badan kama faa'iidaysano iyo markuu qofka firaaqa oo faaruqa yahay markaa mashquul lilqaaya tahay adiga aada mashuul u qabt aad aada u mashquulsan tahay camal badan ma samaysan kartid marka waxa weeye inta aad caafimaad ka qabto jiro intaysan kugu dhicin acmaasha khayrka u degdego acmaasha saalixada badi inta caafimaad ka qabto intaysan jiro kugu dhicin oodan xanuunsan wakadalika intaa nooshahay cibaadada badi si uusan mowdkii adiga iyo cibaadadii aad samaysan lahayd uusan idiin kala dhex gelin uusan maaragtay uusan ku goynin baa la rabaa walidalika oo nabigeena dardaarmay xadiid imaam tirmidi fii sunanihi ku wariya xadiiu abi hurayra wuxuu nabigu yidhi baadiruu biاlacmaali sabca camalka khayrka wardadu ku degdega toddoba arrimood intaysan imaanin ka hor sameeya markaasuu wuxuu ku yidhi hal tantadiruuna ila ilaa faqrin munsin ma waxaad sugaysaan faqiirtinimo oo intay faqriga kaa bato aacadii iyo khayrkii camalkii wanaagsanoo samayn lahayd aad ilowdo miyaad sugaysaa camalkao dham aad ku ilowsiiyo fakri noocaasi miyaad suganaysaa aw hinan mudqin amase inta xoole ilaahay ku siiyo oo aad haninimo heshid tanaad aad noqotid oo marka aad ku qooqdo lanna haniga qofka ilaahay xoolo uu siiyo oo shaakirkaa waa yaryahay lanna allah wuxuu le waqaliilu min cibaadiya shakuur dadka shukriya addoommadeeda way ku yaryihiin nin hani oo shaakiro xoolo haysto oo ilaahay ku shukriyo daacadiisa ku dadaalahay dadku way ku yaryihiin weya taana waa midda labaad wey aw maradin mufsidin mise waxaad suganaysaan buu yidhi cudur intou idinku dhaco acmalkiini fasaadiyo ood awoodi weydaan inay cibaadaysataan intaysa idinku dhicin ka hor cibaadaysta oo daacada ku dadaala aw haramin mufanidin mise waxaad sugaysaan duqnimo markay d intaad duqowdo intaad adoon taacaysanin sidaa ku duqowdo oo marka aa canta tabto canta tab aa noqota oo isku dardarsamay aa noqota miyaad sugaysaan aw mawtin mujhizin mise geeri oo qofka saaxiibkiisa goyso oo maaragtay aakhare u wado miyaad suganaysaan weeyaan aw iddajaalu mise maaragtay dijaalkii sharbadanaha ahaa baad suganaysaan waktigu u imaanayo cibaadadii iyo taacadii aad la sugaysaan fa sharu yuntadir wax la sugto oo maqan kan u sharto badan waa dijaal weeyaan wax la sugo wuu imaanaya laakiin wax la suga asaga ugu shar badan aw ila saacati miyaad sugaysaan fasaacatu atha wa amar haddii saacadda qiyaama qofka ay ku dul dhacdo waxaa weeye waa iyada ayaa musiibatan ugu weyn ah uguna dhibka badan ugu kharaarida badan weeyaan marka toddobadaa shane nebigu tiriyey qaarna qofka insaanka ah ayay khaas ku tahay qaarna waa caam saacadda qiyaame iyo dajaal waa caam inta kale laakiin qof qof waa soo mari kartaa faqrigiibaa ka mid a hanimadiibaa ka mid a cudurkiibaa ka mid a duqnimadiibaa ka mid a geeridiibaa ka mid a bani aadamka way wada qabsanaysaa shantaasi way wada qaban kartaa weeyaan marka intaas intaysan imaanin ka hor addoommihii oo cibaadaysta oo ku dadaala ayuu leeyahay weya alxadiiu alarbacuun xadiidkii afartanaad cali bni cumar radi allahu canhuma cabdulaahi bni cumar baa laga wariyey qaala inuu yidhi akhada rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka alle ayaa wuxuu qabtay bimankibaya aniga garbahaygii ayuu qabtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam faqaala markaasu wuxuu ugu yidhi kun fi dunyaa adduunka dhexdiisa waxaad ahaataa ibna cumarow kaanaka hariibun mid hariiboo dhulowsan aqooni yimid aw amase caabiru sabiilin wadda mid goynayo oo musaafira noqo wa kaana ibnu cumara hadalkaan daba ibnu cumara iska leh hadalka nabiga intaasuu ku egyahay wakaana bnu cumara cabdulaahi bni cumar wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahdo idaa amsayta haddii aad galabaysato falaa tantadir isabaaxa subaxii ha koranino ha sugin inaad gaari doonto niyadaada ha ugu sheekeen waidaa asbaxta haddaad waabariisatana falaa tantadir ilmasaaa galabnimadii ha suganin wakhud qaado min sixatika caafimaadkaada limaradika u qaado cudurkaada u qaado oo intaas zaadkaada kasii cibaadadii ka saad qaado way intaad caafimaadka qabto oo aadan xanuunsanin wa min xayaatikana limowtika dhimashadaada ilaa mowtika usaad qaado weeye rawaahu lbukhaariyu xadiidkaas imaamu lbukhaari ayaa fii saxiixii kusoo saaray alxadiiu alxaadi walarbacuun can cabdillaahi bni camr bn alcaasi radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam laa yu'minu axadukum xataa yakuuna hawaahu tabcan lima ji'tu bihi qaala shaykhu raximah اllah xadiiu xasanu صaxiixun rawaynaahu fi kitaabi اlxujati biisnaadi صaxiixi alxadiiثu alxadi wاlarbacuun xadiidkii koo iyo afartanaad marwiyun can cabdillaahi bni camr bn اlcaas cabdullaahi bni camr bni caas baa laga wariyey radia allahu canhuma isagii aabihii allah ka raadi noqdee qaala inuu yidhi cabdullaahi bni camr qaala rasuulu llahi sal alla alayh wasalam rasuulka allah ayaa wuxuu yidhi laa yu'minu axadukum midkiin rumayn maayo iimaan laga heli maayo xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado hawaahu waxa uu jecel yahay yani hawada wuxuu jecel yahay weya uu ka ahaado tabacan mid raacsan limaa ji'tu bihi aniga waxaan la imid mid raacsan ilaa ay ka noqoto yacni waxyigii iyo diinkaan la imid ilaa waxay jecel yihiin wuxuu jecel yahay ay raac ow maarata hawadiisu ay raacdo iimaan laga heli maayo qaala shaykhu sheekhu wuxuu ujeedaa markuu hadalka leeyahay waa alimaamu nawowi raxmat ullaahi calayhi qaala shaykhu shaykhii imaamu النووي ahaa raximahu llahu ilaahay ha u naxariiste wuxuu yidhi xadiiun haada midkani xadiiun xadiii weeye oo xasanun darajadihiisu iyo sanadkiisu uu xasan yahay saxiixun ama saxiix ah weeyaan xasanun aw saxiixun ama xasanun wa saxiixun rawaynaahu xadiidkaas waanu warinay fii kitaab alxuja kitaab kitaabka kitaab alxuja ku warinay biisnaadin saxiixin sanad saxiixana waa ku soo saarnay hadalkaas ayuu imaamu nawowi raxmat ullaahi calayhi uu leeyahay weyaan xadiidkan marka imaamu nawowi uu leeyahay kitaab alxuja marka uu ka hadlayo saaxibu kitaab alxuja ibn rajab markuu ka sheekaynayo kitaab alxuja sheekha iska leh waxaa la yidhaahdaa abulfaraj nasr ibn ibraahim almaqdasi alshaafici alfaqiih azaahid nasiira dimashqa yacni sheekha la yidhaahda nasr ibn ibraahim oo dimashqi ah reer dimashqi ah yacni maaragtay eh, asalkiisana mabdis ahaa baytulqudsi halkaa ka yimid shaafici ahaa oo madhabka imaam shaafici ku abtirsanayey faqiih ahaa oo nin zaahida ahaa laakiin halkaa deganaa ayaa kitaabkan iska leh kitaabkanna waxaa la yidhaahdaa kitaabka uu imaamu nawowi ka soo guuriyey oo uu leeyahay abulfatxi uu leeyahay waxaa la yidhahda alxuja calaa taarik اlmaxaja kitaabkaasaa la yidhaahdaa waa kitaab usuusha diinka iyo qawaaciddeedii ahlu xadiidka iyo ahlu sunnuhu ay lahaayeen kulminaya weeyaan xadiidka marka shiikhu uu soo saaray culummada sida sheekh ibnu rajab oo kale aadou sanadkiisa iyo duruqdiisa uga hadlaa xadiidkan waa xadiis daciifa weeyaan culamo badanna way daciifiyaan marka xadiidkan yacni sanadkiisa dad duxafaa ayaa ku jiro marka xadiidkan sheikhu sida u tasxiixiye ma aha ibnu rajab inuu xadiidkaa daciif yahay buu sheegi aimo badanna sidaasoo kale ku raaceen ibnu rajab inuu xadiidkaa saxiix yani daciif yahay ha ahaada xadiidka daciif laakiin macnuhu ka hadlayo macno aada u fiican weeyaan macnaha uu xadiidku ka hadlayo waa macno aada u wanaagsan oo ah qofka inuusan kaamilul iimaan noqonaynin iimaankiisii waajibka ah uusan dhammaystirmaynin ilaa uu shayga uu jecel yahay ou noqdo mid raacsan rasuulka wuxuu la yimid salawaatu ullahi wasalaamu calayh nabigeenna diinka uu la yimid oo awaamirta iyo nawaahida ah ilaa uu jeclaado oo hawadiisu ay raacdo iimaan laga heli maayo waa hadal saxa wey nusuus fara badan aana shaahid u oo tilmaamayso oo xoojinayso waxaa ka mid ah yani nusuusta tilmaamayso aayadda qur-aanka fii suurati nisa ku sugan allah uu leeyahay falaa warabbika laa yuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima aydaasaa ka mid ah yani wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay maaragtay allah subxaanahu watacaala isagoo dhaar ku bilaabaya falaa warabbika laa yuminuun allah wuxuu leeyahay rabbigaagan ku dhaartay allah isku dhaaranayo dadka iimaan laga heli maayo xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum ilaa ay adiga nabiyulaahi muxameda xaakimkaaga dhigtaan waxa dhexdooda dhaco markaad kala saartana uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan dhexdooda markaasna aysan naftooda ka helin wax ciriiriya xukunkaas aysan ka helin wixii adiga mimaa qadayta wixii aada xukuntay aysan wax ciriiriya ka arkin ee bal ay badbaadiyaan wayusallimuu tasliima waxaa la mida ah aayadda fii suurati axsaab ku jirto وma kana لmؤmiن وlaa mؤminaة إida qadى الlah وarasuulه أmra أn yakuna lahm الkhiyaraة min أmrihi mar haddii allah iyo rasuulkiisa ay u xukumaan qofka muminka ah wuxuu alla iyo rasuulkiisa xukuma khiyaar uma leh amarkiisa inuu alla iyo rasuulkiisa amarkiisa raaca mooye wax kale u furan ma jiro allah markuu muminiinta ammaanayay fii suurati الnuur wuxuu ku ammaanay inama kana qwla الmؤminiina إida ducuu ilى اllahi وarasuuli liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicnaa waatacnaa waulaaika hum lmuflixuun qof kale qofka muminka u furani ma jiro xukunka alle markii loogu yeero samicnaa waatacnaa samcan wataacan inaad tirahda waa aqbalnay waana ogolaanay waa taa weya hadduusan qofku jeclaanin ilaahay rasuulka wuxuu allah usoo dhiibay oo diinka ah haddii uusan jeclaanin allah waa uu caayey subxaanahu wa tacaala waa uu caayey allah qur-aanka suuratu maxamed aayado badan buu kaga hadlay dalika biannahum karihuu maa anzala allahu faaxbata acmaalahum markii ilaahay ay maaragtay wixii uu soo dejiyey ay naceen ilaahay subxaana wa tacaala camalkoodii waa uu buriyey weeyaan wakadalika isla aayaddan suuradda dhexdeeda dalika biannahum ittabacuu maa askhata allaha wa karihuu ridwaanahu faaxbata acmaalahum waxay raaceen alla wuxuu maaragtay shay caro ayay dabagaleen markaas waxay nacaan ilaahay raadi ahaanshihiisii wuxuu ku reebi noqonaya diinkiina way ka carareen sidaasuu ilaahay iyagana camalkoodii oo u buriyey weeyaan marka jacaylka nabiyulaahi muxamedna in la jeclaado salawaatu ullahi wasalaamu calayhi baa nala ka rabaa waa iimaankii ka mid tahay qofka aan nabigii jeclaanin salawaatu ullahi wasalaamu calayhi iimaan laga heli maayo lagama helayo bal nebiga wuu dhaartay wuxuu leeyahy xadiidkaas bukhaariiyo muslimba ku sugan yahay laa yuminu axadukum xatىa akuuna axaba ilayhi min nafsihi wa waladihi wa ahlihi wاnnaasi ajmaciin yacni inaa awlaadeenna waalidkeenna ahalkeenna nafteenna dadkoo idil inaan nabiyullaahi moxamed ka jeclaana baa la rabaa jacaylka nabiyullaahi moxamedna muxuu noqonay manhajkii iyo diinkaoo la yimid in lagu dhaqmo oo la raaco maxabadu waa taa weeyaan jacaylka nebiga waa diinkiisi inaan qaadanno siduu ilaahay ugu soo dhiibayn inaan aana diinkiisii intaan ka tagno aanan qaadanin aan nidhaahna nebigaan jecelnahay waa been wey wax ka jira male jacaylkaadaas haddaad nebiga jeceshahay dariiqiisaad raaci lahayd weeye salawaatu wasalaamu calayh amarkiisaad qaadan lahayd nahyigiisabaad ka tegi lahayd waxay yidhahdaan culammada ku miaaliya caruurtaada oo kale wiil oo wiilashaada ka mida ama gabar gabdhahaaga ka midi hadday wax alla wixii aad amartoo dhan ay diidayaan oo kugu caasiyo oo waxaad farta uusan yeelin waxaad ka reebta uusan ka harayn haddana aabba waa ku jeclahay oo ku yidhaahdo jacaylkaa marun baa mis waa been waa been wa ma jecla lanna hadduu ku jecel yahay waxaad farta u yeeli lahaa wixii aad ka reebtana wuu ka hari lahaa taasoo kale bay markuu la mid tahay jacaylka nabiyulaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam waa awaamirtii iyo nawaahidii diinkii allah uu soo dhiibay oo uu nooga tegey inaynu ku raacno oo ku dabagalno taas ayay maaragtay mutaabacada noqonaysa waana tan allah uu leeyahay fii suurati aali cimraan qul in kuntum tuxibuuna allaha fatabicuunii yuxbibkum allah haddaad alla kuwa jecel tihiin aniga iraac nabiyllaahi maxamed wey allah idin jeclaanayo weeyaan wuxuu dhihi jiray sheekha uu ibnu rajab uu nooga soo guurinayaa sheekh la yidhaahdo yani abu yacquub annahrajuuri ayuu wuxuu ka soo guurinaya hadal uu yidhi kullu man iddacaa maxabat allahi caza wajal ولم yuwaafiq الله في أمره fadacwaahu bailun wakulu maxabatin wakulu محب laysa يخاف الله fahuwa maqruur yani hadalka uu shiikhuu soo guurinay kitaabka alxilya la yidhaahdo xilyat lwliyaa ayuu ka soo guuriyey abu nacaym uu leeyahay ayuu ka soo guurinaya wuxuu yidhi qof kasta kulligii oo sheegto maxabat allahi caza wajal allaan jecla ha laakiin aan amarkii allana waafaqinoon raacin fa dacwaahu baatila sheegashadiis waa mid baatila weeye mid kasta oo wax jecel oo allaan jeclahay odhanayo haddana aanan ilaahay ka baqaynin waa qof maqruurah oo la kadiyey weeyaan waa mid kadsoomay buu leeyahy wuxuu ka soo guurinaya sheekha la yidhaahda yaxya bnu mucaad laysa bisaadiqin man iddacaa maxabat allahi caza wajal walam yaxfad xuduudahu wuxuu leeyahay mid run sheegay ma aha ku run sheegay qof sheegashadiisa uu sheegtay inuu allah jecel yahay asagoo aan xuduuddii ilaahay xifdinaynin ma maaragtay yacnii qofkaasi waa been wey sheegashada ku been sheego allah haddaa jeceshahay rasuulkiisa jeceshahay awaamirtoodii waxay fareenna qaado waxay kaa reebeenna ka har diinkoodana ka diin dhigo iskana ilaali wax alla wixii khilaafsan diinkooda weeyaan xadiidkaas marka hadalkaas inkastoo xadiidku daciif yahay laakiin macnaha uu ka hadlay waa macno diinku ay ka hadlayso saxiixa weeyaan alxadii alxaadi walarbacuun xadiidkii yani kow iyo afartanaad marwiin can cabdilaahi bni camr bni caas radi allahu canhuma saxaabiga cabdillahi bni camr bni caas baa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka alle ayaa wuxuu yidhi laa yu'minu axadukum qofkiin rumayn maayo iimaan laga heli maayo xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado hawaahu shayga uu jecel yahay waxa uu jecel yahay tabaca mid raacsan ay ka noqoto limaa ji'tu bihi diinkii aniga aan la imid limaa ji'tu bihi wixii aan la imid mid raacsanna ay ka noqoto qaala shaykhu imaamu nawowi raximah llahu allaha u naxariiste eh wuxuu yidhi xadiiun xasanu saxiixun xadiidkaanu xadiid xasanu saxiixa rawaynaahu waanu warinay fii kitaabi alxuja ayaanu ku warinay biisnaadin saxiixin ayaanu ku warinay buu yidhi الحديث الثاني والأربعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كنت على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن الحديث الثاني والأربعون حديث كي لبي أفرتنات مروي وحال قوري عن أنس رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك أيال لقوري وخادمك النبي آه قال إنه يلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله المقلي يقول أسيقى أرني qaala allahu tacaala allah sarreeye waxa uu yidhi xadiidkaa markuu xadiid ulqudsi weeye bna aadam bani aadamow allah baa odhanaya innaka adiga bani aadamow maa dacawtanii mahmaa dacawtanii wey mar kasta markii haddii aad i bariso warajawtanii mar kasto aad i rajayso kafartu laka waa kuu dembi dhaafaya waa kuu dembi dhaafayaa weeye calaa maa kaana minka wax alla wixii adiga kaa ahaaday oo dushiisa aad ahayd dembi kastoo aad ku dul sugantahay waan kuu dhaafi walaa ubaali umana aaba yeelaya intuu doono hala ekaade waa kuu dhaafaya mar haddaad yacni ibariso adoo irajaynay ya bna aadam aadam inankiisiiyo low balaqat haddii ay gaarto dunuubuka adiga dembigii aad gashay dembiyadaadu haddii ay gaaraan canaana samaai yani acla samaai samada meesha ugu sarraysa ay gaaraan manaana samaa bimacnaa acla samaa wey samada meesha ugu sarraysa ay gaaraan uma istakfartanii dembi dhaaf aad i weydiisataba dabadeed adoo dembigaa galay dembigaaga uu samada meesha ugu sarraysa ou gaaro aad ilaahay istikfaar i weydiisatid buu ku leeyahay kafartu laka waa kuu dhaafaya dunuubtaadii aad gashay waa kuu dhaafaya ya bna aadam ina aadanow inaka adiga low ataytanii haddaad iila timaado biquraabi اlardi yani bimilci اlardi wey ardada muggeeda oo khataayaa gafaf ah dembi aad gashay ardada muggeeda haddaa iila timaado uma markaad iila timaado dabadeed laqiitanii aad ila kulantahi laa tushriku bi shaya adoona waxba ila wadaajinaynin oo cibaadadeyda ii baraxtiray tiray addoommadeeda waxba iigu darina aad qiyaamaha ii timaado la ataytuka anna waan kuula imaanay waan ku siini biquraabiha ay bimiliha ardada muggeeda oo makfiratan dembi kula imaanaya intoo kale dembi ku siina wey rawaahu tirmidiyu imaamu tirmidi ayaa xadiidkaasi wariyey qaala markaasu wuxuu yidhi xadiiun xasanun waa xadii xasan ah weyaan sanadkiisu xasan yaha wey xadiikaas yani imaamu tirmidi markuu wariyey xadiiun xasanun hariibun laa nacrifuhu ila min hada lwajhi buu leeyahay walidalika ibnu rajab xadiidkan wuxuu leeyahay sanadkiisu laa ba'sa bihi wax dhiba ma laha xadiidkan waa xadiid sugan sanadkiisuna dhib male maxaa yeele axaadiid kale ayaa jira oo imaamu muslim oo kale fii saxiixi uu kusoo saaro xadiid abi darin xadiidkaana la mid ah weeyaan oo uu leeyahay xadiidkaas rasuulka noo sheegay yaquulu llahu tacaala allah baa wuxuu yidhi man taqaraba minii shibran taqarabtu minhu diraaca qofka aniga taaka iisoo dhawaado dhudhun baan usoo dhawaadaa waman taqaraba minii diraacan taqarabtu minhu baaca qofka dhudhun ii soo dhowaadana baac baan u soo dhowaadaa waman ataanii waman ataanii yamshi ataytuhu harwala qofka isagoo soconaya isoo aado xaggayga usoo aadana ana waan usoo degdegaa waman laqiyanii biquraabi اlardi khatii'atan qofka adduunka aakhare markii la yimaado igula kulma asaga oo ardada muggeeda oo dembiyo gafafa wato laa yushriku bi shay laakiin aniga aanan shirki ii samayninoo alla ani keliya i waxiday laqiituhu biquraabiha maqfira ardada muggeeda oo dambi dhaafa ayaan anna kula kulmayaa sidaasuu maarata xadiidkaasna leeyahay marka xadiistaasuu la mid yahay wakadalika xadiid imaamu axmed fii musnadi oo ku wariyay xadiidu anas isagana sidoo kale buu ahaa anas wuxuu leeyahay rasuulkoo leh baan maqlay salawaatu llahi wasalaamu calayh waladii nafsii biyadihi allihii naftayda ay gacantiisa ku sugnayd baan ku dhaartay low akhطaأtum xataa tamla'a khataayaakum maa bayna الsamaaءi wاlarضi uma اstakfartum اllaha lagafarakum wuxuu yidhi allahaasaan ku dhaartay haddii aad bani aadamkiiyo gaftaan waa nabigeenna odhanay gafafkiinuna ilaa ay buuxiyaan samaawaadka iyo ardo samada iyo wax u dhexla gafkiina u buuxiyo isla markaana istikfaar ilaahay aada weydiisataan oo dambi dhaaf aa weydiisato ilaah waa idiin dambi dhaafaya ayuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkaas rajo weyn ayuu dadka muslimiinta geliya dadka muslimiinta rajo weyn ama bani aadamka o dhan rajo weyn u gelinaya yani dambi dhaafka marka waxyaalaha makfiratu dunuub lagu helo dunuubta oo la dhaafo waxyaalaha lagu helaahi saddex shay ayuu xadiidkan noo sheegay ka koobaad waa adducaau maca araja duco ee rajo la jirto waa tan uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam allah uu ka soo guurinayo inaka maa dacowtani maada marka xaggii ciraab ahaan waa maadi shardiyada ahayd wey maa waa shardiyo wey dacaadaasaa ficil shardigeedii ah jawaabu shardigeedina kafartu lakadaas ayuu noqonaya maada macnaheedana waxaa lagu fasiraa bimacnaa mahma oo kalebaa lagu fasiraa mahmaa dacowtani adoo yaro kale mar kastoo adig barisaan iyo hab kastood ii barisaan taasoo kale buu la mid noqonaya marka dacwadaas warajawtanina waa lagu daray marka adducaau maca araja ducada oo weliba raje ay la jirto rajada macnaheeda waa maxay waa inaad ilaahay ku quusanay ilaahay baad baryaysaa waxaad leedahay ilaahay baan baryaniyahoo waaba laga aqbali laayahay ood quus inaad quusataan la diidayah maxaa yeele ilahi wuxuu yidhi laa taqnatuu min raxmat illaah ilahay naxariistiisa lagama quusto hadhihi waa quusteen ay aqbali waaye maxaa yeele ilaahi wuxuu leeyahay wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum aniga idbariya buy rabbigiina anaa idin ajiibaya soo ballanqaad maaha waa inaad barisaa marka ilaahay subxaana wa tacaala isagaana ajiibayo sacaabada u hoorso maskiin inaad tahay isku dulle ilaahay ilxaax ku samee ducada weliba ilaahay aada maarata u bari ya allah asmaadiisa iyo sifaadkiisa maarata cadiimada ku bari taasoo kale baa lagaa rabaa ducadaas marka laba macnoba way noqotaa ducaaء cibaada iyo ducaaء masala labada waa la yihahda ducaaء cibaada iyo ducaaء masala ducaaء masala waxa weeye waa ducadan aan saxaabada horsanino yaa rabbi aan leenahay allahu ya raxmaanu ya maliku ya quduusu ya salaamu ya muminu ya muhaymin ilahay asmadiisa aan ku barino walilahi asmaa lxusnaa fadcuuhu biha buu ilahay leeyahay alla magacyo wan wanaagsan leeyahay ilahay ku barya taas waxaa la yihahda ducaaء masala waa ducada ilahay leeyahay idcuunii astajib lakum ducada kale waxaa la yihahdaa ducaa cibaada waxa weeye ducaa cibaadana waxa wey salaadan tukanayno khayrka aan samaynayno camal kasto ilahay bis inaan uqadimnaarano sida baryo ilaahay aan u siinayno oo keligii u baryayno baan cibaadadeennana ilaahay oo u leeyaha u siinayna maxaa yeelay ducada lafteeda lafteedaaba cibaado ah xadiidkii nucmaan ibnu bashiir nabiga muxuu yidhi adducaau huwa alcibaada ducada nafteediibaa maaragtay waxay tahay cibaadadii nafteediiba ah weeyaan xadii imaamu axmed fii musnadii uu ku warinaya xaakimna oo tasxiixinayo xadiiu abi saciid alkhudri nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa min muslimin yadcuu bidacwatin laysa fiiha imu aw qatiicatu raximin ila acطaahu allahu biha ixda alaain yacni qof muslima ma jiro oo ilaahay baryo baryadiisana uusan wuxuu baryaya aysan ahayn dembi dunuub uu ilaahay weydiisanaya aysan ahayn ama raxim inuu gooyo uusan ilaahay u baryaynin raximkiisi qaraabadiisi inuu gooyo ama inuu dembi galo darteed aan ilaahay u baryaynin ma jiro oo ilaahay baryo ilaa hadduu ilaahay baryo rabbi waa siiyaa ducadiisa waana u aqbalaa weya saddex arrimoodoo mid ka siiyaa buu yidhi ilaa actaahu allaahu biha ixdaa alaain yacni saddex arrimood midkood ayuu heli imaa an yucajila lahu dacwatah inuu usoo dedejiyo baryadiisu adduunka lagugu siiyo waa laguu soo dedejin waa lagu aqbali markiiba haddaan lagu aqbalin ha isdhihin yani maaragtay ha quusanin midda labaad waxa weeye wa imaa an yadakhiraha lahu fi laakhira ducada baryada aad ilaahay barayso ee lagu aqbali waayo aakharaad dib lagugu dhigayaa awaabteeda halkaasaad ka helaysaa wy wa imaa an yakshifa canhu yani in ama inay midda saddexaad dacwadii iyo baryadii aada barisay shaygii adiga aad baryaysay oo aan lagu siinin laakiin balaayo kugu soo socotay oo dacwadaadii u dhigmato lagaaga celiyo oo lagaaga sii jeediso lagaaga faydo arrimahaas dhan baa dhacaya wey marka sidaa darteed qofka inuu degdegsado lama rabo qodobka koowaad waa rajada iyo ducada ilaahay la baryo istikfaar dunuub waa midaas weeyaan baa lagu hela kufraan dunuub kan labaad waa istikfaarta waa istiaarta w anna xadiidki muxuu yihi wuxuu yihi ya bna aadama low balagat dunuubuka canaana samaai uma istakfartanii kafartu laka dembigaaga hadduu samada meesha ugu sarraysa gaaro laakiin ilahay istikfaar aada weydiisato allah inuu kuu dembi dhaafayo istikfaartuna waa shay aad iyo aad aad u weyn wey maxaa yeelay qofka markuu ilaahay istikfaar naarta inuu ka badbaadiyo jannadiisa uu geeyo arrimahaasoo dhan ayuu maaragtay allah uu weydiisanaya dibna inuusan u dhigin baa la rabaayo toobada uu dadejiyo istikfaartu waa macnaheed waxaa la socota toobadii baa la socota toobaduna waa maxay waa inuu dembigaan uu ku jiraahe marka hore ka fuqaa shuruud bay leedahay waa inuu ka shallaayahu ka moodaa maxaa waxaan u samaysay yidhaahdaa waa inuu casiimo gaaraayo dib dambe inuusan ugu noqonin qalbiga uu ka goosto waa inay haddii xaq bani aadam uu ahaa uu iska bixiyo oo ka xalaal dalba adduunka intay joogto arrimahaas ayaa towbada shuruudaheedina ka mid ah weya dembigaaga inkastoo la egyahay meel kasta yani haba gaara samada meesha ugu sarraysee ilaahay subxaana wa tacaala haddaa istikfaar la timaado towbanasuuxa la timaado waa ku aqbalaya wuuna maaragtay alla agtiisana wax ku culus ma jiro sida xadiidka imaamu axmed imaam muslim ay warinayaan xadiid abi hurayra nebigu wuxuu yidhi idaa dacaa axadukum falyucadim aragba qofkiin haddou ducaysanayo oo uu alla baryayaahy ha weynay raqbadiisa yani doonistiisa ha weynaato bimacnaa inuu ilaahi ku dhaafayo niyeyso markiiba taasaa la rabaa fa ina allaha laa yatacadamuhu shay wax ilaahay ku weyn ma jiro wax ilaahay ku culus oo ku weyn ma jiro dunuub kastoo la timaada waa kuu dhaafi karaa allah subxaana wa tacaala wey marka dunuubta yani alle xaggiisa cafwigiisa markii loo fiiriyo dembiga adiga aa gashay weynankiisa ha fiirinin cafwiga alle markii loo fiiriyaay dembigaagu wax yar buu noqonaya dembigaagu waa yaraanaya marka in ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay mar walbaba istikfaarta aan samaynana ayadana gufraana dunuubka lagu helo midda saddexaad waxa weeye waa tawxiidka wey waa midaan dambe yani nabigeenna uu allah nooga sheegoo yidhi yabna aadama low aataytanii biquraabi اlardi khataaya uma laqiitanii laa tushriku bi a macnaha aad muwaxid tahay ilaahay keliya aa waxido alla keliya cibaadada aad u marax cid kale aadan baryin cid kale aadan tala saaranin cid kale aadan kaalmo weydiisanin alla keliya markay dhib kugu dhaco aad u qiishataay kaa waxa weeyaan iyadana tawxiid marka ilaahay loo istaagto dunuub fara badan oo dhulka muggiisana aad wadato wuxuu noqonaya qofka mashia taxta mashiiat illahi caza wajal ilahay mashiiadiisa ku jira ilahay waa kuu dhaafi karaa hadduusa kuu dhaafinna oo ku cadaabana oo dembigaada lagaa tahiro ku waari maysid naarta aakhirkaaga ee jannada kugu dambaysa mar haddii tawxiidkaada uu saxiix noqday weeyaan marka waa taxta mashiiat illaahi ayuu qofkaasi dhexdiisa uu ku sugan yahay weeyaan alxadiiu athani walaarbacuun xadiidkii labiyo afartanaad marwiyun can anas bni maaliki radi allahu canhu qaala samictu rasuul اllahi sal alay wasalam yaquul wuxuu yidhi anas rasuulkoo leh baan maqlay qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi ya bna aadam aadam inankiisiiow inaka adiga maa dacawtanii haddii aad ibariso wa rajawtanii aad i rajayso kafartu laka waa kuu dhaafaya calaa maa kaana minka wax alla wixii aad dushiisa ku suganto adi xaggaada ka ahaaday dembi kastaa wax la imo haddaan istikfaar la timaado ilaahay la rajayso waxa weeye waa kuu dhaafaya walaa ubaaliyi dembiga intuu la egyaan uma aabayeelay waa kuu daynaya ya bna aadam low balagat haddii ay gaarto dunuubuka adiga dembigaaga dembiyadaadu canaana samaai samada meesha ugu sarraysa ay gaarto uma istakfartanii aad dembi dhaaf weydiisato kafartu laka waa kuu dhaafaya ya bna aadam aadam inankiisiiyo inaka adiga low ataytanii haddaad iila timaado biquraabi اlardi ardada muggeeda oo khataaya gafaf ah haddaad iila timaado yacni uma laqiitanii aada ila kulanto laa tushriku bi shay-an adoon waxba ila wadaajinaynin la ataytuka anna waan kuula imaani biquraabiha biquraabiha ardada muggeeda oo makfiratan ah dembi dhaafa ah, ayaan kuula imaanayaa oo aan ku siini walo kuu dambi dhaafi wey rawaahu tirmidiyu baa wariyey wa qaala xadiiun xasanun xadiidkan darajadiisu waa darajo xasana buu leeyahay alxadiiu aali arbacuun can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam alxiqu alfaraa'ida biahliha fama abqat alfaraa'idu faliwlaa rajulin dakar rawahu lbukhaariyu wamuslim alxadiiu aali wlrbacuun xadiidkii saddex iyo afartanaad marwiyun can ibni cabaasin radi allahu canhuma cabdulahi bni cabaas baa laga wariyey isaga iyo maaratay aabbihiiba allaha ka raadi noqda eh qaala wuxuu yidhi cabdulahi bni cabaas qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi alxiquu haleeshiya oo siiya wey alfaraaida nasiibiyaashii iyo qadaradii biahlihaa ahalkeedii haleeshiiya macnaha dadka iska laha nasiibkan iyo qadarkaani haleeshiyo siiya famaa abqad wixii ay reebto alfaraa'idu faradyaashan ilaahay uu qadaray iyo nasiibiyadana wixii ay reebto soo haraahay faliwlaa rajulin ninkan ugu dhowaanshaha badan meydka ayaa iska leh oo dakarin low ah kaas baa iska leh buy rawaahu bukhaariyu xadiidkaas imaamu bukhaari muslimu imaamu muslim ayaa saxiixeynkooda kusoo saaray wey xadiidkan marka imaam bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodba way soo saareen wuxuu ka hadlayaa alfaraaid waxaa loo jeedaa alfuruud almuqadara fi kitaab illahi tacaala yani dhaxalka w dhaxalkaa laga hadlaya faradka waa kaa wey markuu qofkaa meydkaa dhinto dad aqribo ahay xoolo qofkii ka tegi xoolahaa dadkii iska lahaa la siiyo weya marka faradka qolo walbaba ilahay waxbuu u sameeyey fii suurati nisa laba aayadood yusiikum ullahu iyo walakum walakum nisfu maa taraka labadaas waxaa aayado badan halkaa lagu sheegay aayadda suuratu nisa ugu dambaysa istaftuunaka ayadana faraa'idka saddexda aayadood ayuu rabbi subxaana wa tacala qur-aanka ku sheegay weya marka faradka dadka ahlufaradka la yidhaahdo dadna waa ahluarad dadna waa casabaa la yidhahda dad ahluarad u ah dadna casabay wax ku dhaxlaan ahluarad waxaa waaye yani dadka nasiibka mucayankaa loo sameeyey gabadha waxaa la leeyahay nus bay leedahay xoolihii hadday laba gabdhood yihiin uluaanay leeyihiin oo laba gabdhood keliya meydka uu ka tago ninku hadday xaaskiisa ay dhimato isaguna ilmana aysan lahayn wuxuu leeyahay nus buu xoolaheeda qaadanayaa haddii awlaadi joogtana wuxuu leeyahay rubuc buu qaadanayaa haweenta haddii ninkeedu dhinto ninkeedu ou dhintaahi hadday awlaad ou ninku leeyahay ama ayada ha u dhasho ama ninka haween kale ha usoo dhashe eh awlaadi hadday joogto sideed meelood meel bay leedahay umunay leedahay sideed meelood meel bay leedahay haddii aysan awlaad jooginna afar meelood meel bay qaadani waxaasaa la yidhaahdaa faraaidka faradku waa kuwaas waa alansiba almuqadara alfuruud almuqadara fii kitaab illahi marka nebigu wuxuu yidhi dadka ahlufaradka ah wuxooda siiya waxaa soo haray marka xoolihii markay faradkii qaateen waxbaa soo haray dadkii ahlu faradka ahaana ma joogaan casabaa joogto oo dad qaraabo kora ahaa joogo dadkaas ugu dhowaanshaha badan markuu xadiidkan wuxuu ka hadlaya waa marka ay raggu keliya wax dhaxlayaan aysan dumarkuna la dhexlaynin ayaa loo jeedaa waqtigaasuu ka hadlaya markaasuu leeyahy faliwlaa rajulin dakari ninka ugu dhawaansha owlaha bimacnaa aqrab baa loo jeeda kan ugu dhawaanshaha badan maydka oo weliba lab ah baa laraga oon dumar ahayn ayaa wuxuu soo hara casaba ahaan u qaadanaya wey marka baabka faraa'idka waa baab aad u weyn weeye insha allahu tacaala yani wakhti kale in laga hadla mooye xadiidka oo iska soo koobay waxa uu leeyahay dadka ahlufaradka hala siiyo faradkoodii wixii soo harana casaba ahaan cidii ku qaadanayso iska leh oo maydka dadka ugu dhawaanshaha badnaa ayaa casaba ahaan u qaadanaya wey hada wbilahi towfiiq wsala allah wslam cala nabiyina mxamedi waali wsabi wslm